hay-adaha amniga oo kale markay maqlaan xog ay helaan ku saabsan in argagixisadii masalan ay dhibaata rabta inay ka samayso muqdisho waxaa loo baahan yahay xogtaas marka horeba siraa lagu hela soo maa si siriyana in loola tacaamulo waa xog ciidan waa xog sireed waa xog amni laakiin ma ahan in inta idaacadda lasoo istaago la yidhaahdo baabuuraa soo galay beledkii taarikadiisa noocaas waaye hebel iyo hebelaa wataan moobeelkiisa nambarkiisu waa intaas axmed iyo cali yaa la yidhaahdaa war intaasoo macluumaada dadkays ninka maa qabatid intaasoo macluumaad hadiiba laga hela cadowgii waaba la guulaystay yacni haddaad gacanta ku dhigi karin oo weli aad ku daba joogtana cadowga haw sheegi inaad xogtiisa heshay oo cadowga haddii aad xogtiisa inaad heshay aada sheegto ood baabuurkiisa taarkadiis taarkadiisa aad sheegto taarkada baabuurkiisa oo telefon nambarkiisa aad sheegto oo magaciisa aad sheegto aan kasoo qaadin inayba runta de cadowga baabuurkiina taarkada waa bedelaha taleefonkan waa bedelaha baabuurka rinjigiisoo bedelaa meel kolka soo maraa ama baabuurka dhan oo bedela laadaa sheeg marka arrimahaas kale fiiriya waa argagaxgelin bulshada waa xasarad abuur waa xalad abuur marka carabtu waxay tirahdaa maa haakadaa tusaaqu libil sidaasi geela looma kaxeeyo sidaasi amni looma sugo